الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قصة الإفki waxaan soo haynay kitaabkii الفصول في سيرة الرسول للxاaفظ إسmاعيiل بن كثير الqرشhي رحimه الله تعالى musanifku waxa uu leeyahay marka qisatu lifki qisadii ifkiga ayaan ka soo hadalnay iyadoo faahfaahsan sida bukhaari uu soo saaray marka waxa uu leeyahay isagoo iyadoo kooban buu marka musanifku sheegayaa hadda qisatu lifki wa kaana fii haadihi alqaswati duulaankan dhexdeeda qaswatu lmuraysic weeyaane waxaa dhexdeeda ahaaday oo min alxawaadii dhacdooyinkii dhacay a qisatu lifki qisadii ifkiga alladii iftaraahu ifkiga oo uu been abuurtay cabdulaahi bni ubay cabdullaahi bni ubay haada alkhabiif midkaas xun oo asxaabuhu iyo asxaabtiisii munaafiqiinta ahayd iyagaa soo abaabulay dadkii abaabulay unbaa marka lagu sheegay wailaa waxaa weeyaan ifkiga waxaa ku dhacay dad niyadoodu iska fiicnayd oo iyaga mu'miniin ahaa oo nebiga dhibkiisana aan ficil ahaanna u samaynin qalbi ahaanna aysan u gelin ayaa ku jiray laakiin maadaama ciddii maamushay ninkaa munaafiqa uu ahaa ayaa isagii waxaa loo yidhi isaga ayaa abuurtay isagaana bilaabay wadalika ana umma almu'miniina taasi waxay ahayd buu yidhi oo mu'miniinta hooyadood caaishata binta abi bakrin asidiiq radia allaahu canhumaa kaanat qad kharajat maca rasuuli illahi sal l slam nebigay la baxday fii haadihi safrati safarkan fakaanat tuxmalu fii hawdajin waxaa lagu xambaarayay caaisho hawdaj fanazaluu bacda almanaasili maalihii la degayay meelo ka mida ayay degeen uma araaduu waxay dooneen an yartaxiluu an yataraxaluu inay socdaan awala nahaari maalinta awalkeeda ayb fadahabat waxay tagtay ila almutabarazi meesha lagu xaajo guto xaajo gudashada loo tago kortagga uma rajacad way soo laabatay faidaa hiya waxay aragtay faidaa hiya iyadu waa iyada oo faaqidatun weysay tu weysay ay tahay ciqdan kuul liukhtihaa walaasheed ay lahayd asmaa asmaa kaanad acaarathaa iyaahu ay caariyaysiisay kuul walaasheed asmaa ay caari ahaan u caariyeysiisay ayaa ka dhuntay oo ay weysay farajacat taltamisuhu way soo laabatay iyadoo markaa raadinayso fi lmowdici aladii kaanat fiihi meeshii ay joogtay ay ku sugnayd fajaءa annafaru aladiina kaanuu yarxaluuna bihaa waxaa yimid jamaacadii iyada rarayeen fa xamaluu lhawdaja hawdajkii bay xambaareen xamlata rajulin waaxidin hal nin xambaaristiisa yacnii hal nin halmar xambaaridiisa oo kale ayay dhufteen yani iyagoo awalba niman badan ah ayay hal mar go' ay yidhaahdeen ay dhufteen ayb walaysa fiihi axadun dhexdiisana cidna ma aynan ahayn howdajka waxwal qofna kuma uusan jirin faraxaluuhu way rareen cala albaciiri ratigii bay korkiisay ku rareen walam yastankiruu ma aynan inkirin khifatahu fawdajka fudaydkiisa ayb litasaacudihim calayhi yacnii koruqaadistooda ay iyagu qaadeen xooggooda ku qaadeen oo ay isu kaalmaysteen darteed ayb litasaacudihim calayhi yacnii kaalmaysiga ay iskaalmaysteen oo hal mar ay xooggooda ku dhufteen dartii ayaynan u inkirin hawdajka fudaydkiisa ayb walianna caaishata radia allaahu canha iyo caaisho iyadu kaanad inay ahayd fii dalika alwaqti wakhtigaa lam taxmil illaxma hilib inaysan xambaarin wax hilib badan ma aynan qaadin markaasna ayb bal kaanad waxay ahayd diflatan gabar yar fii sinni arbaca casharata sana afar iyo toban jir ay ku jirta markaas falamaa rajacad markay laabatay ay soo noqotay waqad asaabat ilciqda iyadoo kuushii heshay lam tara bilmansili axadan meeshii la degay cidna kuma aysan arkin fajalasat fi lmansili meeshii bay fadhiisatay la degganaa wa qaalat waxay tidhi innahum sayafqiduunahaa inay wey doonaan fayarjicuuna ilayhaa ay u soo noqon doonaan wallaahu qaalibun calaa amrihi ilaahayna arrinkiisa iyo qadarka uu qadaraya mid u adag oo isaga qaalib u ah weeyaanu cid qadarkiisa maqoonin kartaa aynan jirin walahu lxikmatu fii ma yashaa xikmad ayuuna alla leeyahay wixii uu doono wa akhadathaa sinatun hurdo ayaa qabatay lulo gamaanyo oo min annowmi hurdo ah qabatay falam tastayqib ma toosin ilaa bitarjiici safwaana bni اlmucaطal asulamiy ninkaa safwaan inaa lilaahaysigiisa unbay ku toostay uma dakwaaniyi ahaa ayb wa kaana wuxuu ahaa safwaan qad carasa inuu habeen degay fii ukhrayaati اlqowm qoomka gadaashooda ayuu degay habeenkii ayb liannahu kaana wuxuu ahaa shadiida الnowmi hurdadiisu miday aad u daran tahay kamaa jaءa dalika fii riwaayati abi daawuud sida xadiidka abu daawuud ku yimid buu yidhi ayb in marka aad u hurdo weyn buu ahaa marka ciidanka gadaashiisa iyuu iska seexday marka waa daahay hurdadiibuu ku daahay waa soo kacay markaasu arkay falamaa ra'aa markuu arkay uma almu'miniina caaisha qaala waxa uu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun zawjatu rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xaaskiisii uma anaaqa baciirahu ratigiisii buu tu'iyey oo fariisiiyey faqarabahu ilayha waa u dhoweeyey farakibathu way fuushay walam yukallimhaa lama hadlin kelimatan waaxidatan hal kelmad xataa walam tasmac minhu maaynan iyaduna maqlin ilaa tarjiicahu ilaa lilaahaysigiisa maaha uma saara bihaa wuu la soo socday yaquuduhaa isagoo kaxaynayo xataa qadimaa ilaa ay soo galeen waqad nasala aljeyshu isagoo ciidankiina uu degay fii naxri dahirati maalinta dhexdeeda yacni maalin weynkii iyadoo ciidanku uu degay falamaa ra'aa dalika annaasu arrinkaa markay dadkii arkeen takallama almunaafiquuna munaafiqiintii way ku hadleen bima allaahu bimaa ku hadleen wax allaahu alle mujaaziihim bihi ku ku jaazaynayo uu yahay wajacala cabdulaahi bnu ubay alkhabiiu cabdulaahi bnu ubay wuxuu gudagalay maca maa taqadama lahu wixii usoo hormarayna lala qabo min alkhifyi dulliga ah fii hadihi alqaswati duulaankan wuxuu usoo hormaray waa maxayna inuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladalla warxumadaana waa usoo hormartay iyo dulligaa wuxuu gudagalay yatakalamu inuu hadlayo fii dalika shaniga arrimaha uu ku hadlayo wayastaxkiihi oo markaa yanii sheekadeeda ou dalbaayo ayb oo uu sheekadeedii marka uu sheegsheegayo oo markaa uu raadraadinayo oo aad markaa uu sheegsheegayo wayudhiruhu ou muujinayo wayushiicuhu oo markaa yani uu faafinayo wayubdiihi ou aad u muujinayo fakaana almru fii dalika kamaa huwa muqawalun fi saxiixayn fakaana alamru arrinku wuxuu ahaaday fii daalika kaagaas kamaa huwa sida uu yahay kamaa huwa muqawalun sidii loogu dheereeyey fi saxiixayn min xadiidi zuhriyi can saciid bni اlmusayab wacurwata bni zubayr wcalqamata bni waqaas allaytiyi wacubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba kulluhum can caaishata radia allaahu canha ay ka warinayaan caaisha asidiiqati binti sidiiqi almubara'ati min fowqi sabci samaawaatin ee laga beri yeelay toddobada sano korkooda mimaa abaa mimaa ayb mimaa abanahaa wixii uu ku tuhmay waxay ku tuhmeen bihi maagaba ahlul ay ku tuhmeen fii hadihi alqaswati duulaankan ah xadiidkaa dheer macnee saxiixa saxiixaynka ayaa aada loogaga hadlay fii qowlihi tacaala ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum aayadda ay ka soo degtay falamaa anzala allahu tacaala dalika arrinkaa markuu alla soo dejiyey wa kaana bacda quduumihim min hadihi alqaswati yanii duulaankoodaas soo noqoshadooda ay duulaankaa ka soo noqdeen kadib bayna ahayd biakara min shahrin bil wax ka badan julida markaa markay duulaankii ka soo laabteen bil kadib bil wax ka badan kadib ayaa aayadahanu soo degeen wey falama anzala markaayb julida aladiina takalamuu fi lifki kuwii ifkiga ku hadlay ee been abuuradka waa la jeedlay wa kaana miman julida dadkii la jeedlay waxaa ka mid ahaa mistaxu bnu ataata wa xamlatu bintu jaxsh ayaa ka mid ahaayeen waatay caaisho tiri xamna bintu jaxsh zaynabay la dhalatay zaynabadii layla qabay markii nebigu i weydiiyey waxay tidhi maqalkayga iyo araggayga anigu waa ilaalinayaa khayr ma aana wax kale kuma aqaano iyadii kii la dhalatay marka oo aan iyada ilaba qabin ayaa marka ku halaagsantay iyagu marka dadkan qamno iyo mislax iyo eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficil ahaan arrintan nebigay u dhibaysaa maba islahaynba ayaga ayb walidaalika marka eh, iyaga in la jeedlo oo jeedlitaankaas qadafkaas oo dahirayo yaa marka uu keenaya ayb mana soo degin markaas aayadahan hadda saa u soo degayo in aladiina yu'duuna allaha warasuulahu iyana ma soo degin iyaguna markaa yacnii rasuulka inay dhibaan ficil ahaanna ugama imaanin oo yacnii qalbi ahaanna ugama imaanin labada xaaladda ayb saa darteed markaa de qof nebiga caayayoo gaal noqday ma noqonayaan iyagu inkastoo ay tahay arintan marka arrin nebiga dhib u ahoo yani isagaba uu ka eed sheegtay inkastoo ay tahay haddana shaykhulislaam ibnu taymiya saasuu yidhaahdaa ayb qofkii marka xaasaska nebiga caayo qur-aan baa ka soo degay qof nebiga dhibay alla dhibaayo weeyaan waana aakhiro iyo adduun labadaba lacnad aan ka haraynin baa raacaysa aayadu sida ay tilmaameen suuraة اlaxzaab ayb waqad kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa qabla dalika kaa ka hor sacida cala almimbari mimbarka inuu fuulay fakhadaba almuslimiina ayuu u qudbeeyey wastacdara wuxuu ka yacnii in laga celiyo dalbay min cabdillaahi bni ubay wa asxaabihi cabdullaahi bni ubay asxaabtiisa iyo wuxuu codsaday in laga dhiciyo oo laga celiyo isticdaarku saas waaye faqaala waxa uu yidhi man yacdirunii yaa iga celinaya min rajulin nin balaqanii adaahu dhibkiisa isoo gaaray fii ahlii ehelkayga dhexdiisa uu igu soo gaaray wallaahi maa calimtu calaa ahlii ilaa khayran ilaahan ku dhaartay ehelkayga khayr waxaan ahayn kuma ogi wadakaruu rajulan nin bay sheegeen maa calimtu calayhi ilaa khayran khayr mooyaane wax kale aan korkiisa ku ogayn wamaa yadkulu calaa ahlii ilaa macii ehelkaygana uma soo geli jirin ilaa inuu aniga ila socda ma ahan ayb faqaama sacd bnu mucaad baa istaagay aquu bani cabdilashal ahaa faqaala waxa uu yidhi yaa rasuulallah allah rasuulka ilaahayow ana acdiruka minhu anaa kaa kaaga cudur daarayo yacni anaa ninkan kaa qabanayo fa in kaana min alawsi qabiiladeenna aws haddii uu yahay darabnaa cunuqahu cid kalama tashanayno luquntan jarayna wa in kaana min ikhwaaninaa walaalaheen hadduu ka dhashay min alkhasraji ah amartanaa waad nafaraysaa fafacalnaa amraka saad fartaan yeelaynaa markaas annaga faqaama sacd bnu cubaada ayaa kacay ayb faqaala waxa uu yidhi kadabta lacamrullah been baad sheegaysaa buu yidhi ilaahay baaqi ahaanshadiisa aniga dhaarteedu ay tahay laa taqtuluhu ma dilaysid walaa tastadiicu qatlahu dilkiisana ma awoodaysid waa ku qabiil buu marka ahaa cabdulaahi bnu ubay sacd bnu cubaaduu ku qabiil ahayo khasrajiyiin bay isla ahayen walow kaana min rahdika qabiilkaaga hadduu ahaan lahaa maa axbabta ma aadan jeclaateen an yuqtala in la dilo tolkaa hadduu ahaan lahaa in la dila ma jeclaateen faqaalahu sayd bnu xudayr sayd bnu xudayr baa wuxuu yidhi oo sacd bnu mucaad ku qabiil ah wallaahi baan ku dhaartay lanaqtulannahu waa dilaynaa oo dilaynaa fa munaafiqun baa tahay munaafiq tujaadilu cani lmunaafiqiin munaafiqiintaad u doodaysaa min munaafiqiin difaacayaa tahay munaafiq baa tahay oo munaafiq difaacaya haddana fatahaawara alxayaani labadii qolo ansaarta ka koobnayd baa yaa isku booday xataa kaaduu intay ka sigaan yaqtatiluuna inay dagaalamaan yacnii way kaceen labadii qolo ayaa dhiilla ku kacday ilaa ay ka sigeen inay isdilaan falam yazal rasuululahi sal l slam nebigu kama zuulin yusakinuhum inuu dejinayo xataa sakatuu intay ka degeen alxadii ayb isadan marka yanii waxaa weeyaan ishkaal marka wuxuu gelayaa sacd bnu mucaad haswat اlkhandaq ayuu dhintay waa kii bani quraydo xukumay oo dhintay sanadku markuu sanadkii shanaad oo ahaa halkanna waxaa weeyaan haswat اlmuraysiicna sannaddii lixaaday dhacday maba noolaba sacd bnu mucaad meeshan maxaa keenay casharkii horaan ku sheegnay in yanii arrintaa ishkaalkeedu siyaabo kala duwan la yidhi sida ugu fiican moxamed bnu isxaaq saaxibu اlmaqaazi saaxibu siira isaga waxa uu yidhi qisada sacd ibnu mucaad in lagu dhex sheego waa wahmi usayd ibnu xudayrna waa ninka ay isweydaarsadeen wararkan iyo sacd bnu cubaada amaa sacd ibnu mucaad maba ku jirin ibnu kaiir marka taas buu u banbaxaya waxaa kaloo qisada ku jirta markuu usayd leeyahay innaka munaafiqun tujaadilu cani lmunaafiqiina markuu leeyahay hadal kuluu aad u daran waxba uga muuqday markaa wix uga daahiray ama uga muuqday buu ku sheegay muta'awil buu ahaa marka usayd ibnu khudayr marka sacd ibnu cubaadana munaafiq ma ahayn munaafiq marka qofka la yidhaahdana waa khatar oo munaafiqiinta uurka gaallada abaad u doodaysaa yacni adaa gaal camal waayo macnaheedu walidaalika xadiidkii nabigana wuxuu ahaa ninkii walaalkii yidhaahda gaal baa tahay hadduusan ahayn isaga ahaa liyi laakiin haddaa gaal baa tahay hadduu calaa sabiili ta'wiil isagoo isagoo muta'awil ah hadduu yidhi oo gaalnimada ku xukumay ama uu ku xukumay munaafiqnimada isagoo muta'awil ah makuu gaaloobayo isaga marka imaamu albukhaarina saxiixiisa dhowr meelo uga baabaystay masaladaas kitaabu istitaabat اlmubtadiin baabuu uga dhigay macam qisadii xaadib iyo cumaruu keenay marka oo cumar uu yidhi rasuulka ilaahi innahu munaafiqun waa munaafiq ballantii waa ka baxay dacnii adrib cunuqa hada اlmunaafiq riwaayaadka qaarna ay leeyihin innahu qad eh, naafaqa wadaahara acdaa'aka e, wanaqada cahdaka ballantaadii ballantiibuu ka baxay cadowgaagii buu garab u noqday waa munaafiqoobay ninkan ga yani waxyaabahaasuu ku sheegay cumar ayb isaga marka xukunka uu sameeyey daahirkiisa gaalnima uga muuqatay cumar marka gaalnimada taas saasuu ku xukumay nebigana ma dhihin midda cumar ninkan yacni gaalnimo kuma dhicin ma dhihine war cumarow wuxuu yidhi war ninkan ta'wiil kale yani muta'awil inuu ahaa ayaa nebiguna u ishaaray ayb isagaa marka la dhegaystay waxa uu u yeelay waxaan markaa dabadeed waxaa soo baxday inuu muta'awil ahaa oo uu yidhi aniga yani eh, eh, waxaan u yeelay eh, in nebigu aysan waxba ka dhibaynin oo dhibaata ayna nebiga u keenaynin kollaba isagana inuu gaaladaas wax un uga helo oo dadkiisa markaa ay ku dhowraan ay ku ilaaliyaan ayb maadaama uu marka muta'awil ahaa kufrigana alkufru calaa wajhi tacyiin mawaanicdii kufriga in la waayaa maadaama ay shardi tahay afar maanic buu kufriga mucayankaa leeyahay jahli iyo ta'wiil si qaldanoo wax laysu tuso iyo ikraah qofka in la dirqiyo saddex iyo midda kale oo ah iyado alkhata qofku gaalnimadii wax carabka kusoo booday oo kale hadday noqoto oo isagu markaas sida ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaah addoonkaygaa tahay waa gaalnimo laakiin nebigu wuxuu yidhi akhda'a min shiddati alfarax afartaas maanic baa laga fiiriyaa qofka ninkan marka waxaa weeyaan gaalnimadii inuu ku dhacay buu cumar arkay laakiin mawaanicdii buusan fiirinin markaas mawaanicdiibaa maanic ka mida ayaa xaadib ku qumay bina'an calaa daalika ayaa marka uu noqday yaa gaalnimada ay uga baaqatay korkiisa ayb ibnu kaiirna waa sheegi doonaa markuu qisada meeshaas gaaro xaadib cudurdaarkiisu inuu ta'wiil ahay buu sheegi doonaa calaa kullin maxalushaahidka hadda waxaa weeyaan haddii la yidhaahdo kufri maba ku dhicin xaadib cumar muxuu sidaa u yidhi ama gaalnimadiiba cumar uu yacnii uu ku sheegayo uu yidhi innahu munaafiqun iyo innahu qad naafaqa iyo waa yacnii maanu xaadibna ma uusan ahayn gaal iyo munaafiq midna xaggey gelaysaa marka gaalnimadan haddii xaadibna ay ka wareegtay cumar miyay ku soo noqonaysaa marka maya cumar waxaynan ugu soo noqonaynin isagana laftirkiisa waa muta'awil waa mujtahid ayb laakiin qofka aan mujtahidka ahayn ee isagu aan ahlu ijtihaadka ahayn hadduu qof gaalnimo ku tuuro biijtihaadna aan uusan u lahayn isagay ku soo noqonay kaa marka saa khatar ku jira midkaasayb hadduu ninka isagu ku ijtihaaday u gafay ahalna u yahay waa ka baxaya isaga dhibaatadaas macaradaas usayd qisadiis iyadana waa lagu soo daraa sidaas oo kale ah. sacd ibnu cibaada buu munaafiq ku sajilay oo korkiisa munaafiq ku yidhi haddana maca daalika sacd ibnu cibaada munaafiq ma uusan ahayn limaada ficil ficiladii munaafiqiinta isaga u daahiray u muuqday ayb laakiin caaisha radi allaahu canha waxay tidhi nin wanaagsan buu ahaa markaa unbaa waxaa qaaday dhiillo xamiyaa qaaday xamiyadaas baa marka ka haalib noqotay ayb marka waxay noqotay hafwa iyo zalla isaguna marka wuxuu cudurdaarka uga yeeshay ijtihaad haakada waqaca fi الصaxiixayni ana almuqaawila lisacdi bni cubaada sacd bni mucaadin sidaabaa saxiixaynka ku sugnaatay buu leeyahay ayb waxaa kaloo xadiidka qisadan marka ay tusaysaa dadka saxaabada macsuumiin inaynan ahayn zallo iyo khaa iyo inay ka dhici kartin laakiin iyaga khata kastoo ka dhaco waxay dadka uga habboonaayeen towbada dadaalka xasanaadkooda iyo marka laysbarbar dhigo xumaanta ka imaanaysa xasanaadkii baa badan ibnulqayim marka aad buu arrintaa u sheegaa isagana zaadulmacaadka ayb walidaalika saxaabadu khaladaadkooda iyo wanaagooda wanaaggaa faraha ka badna halkooda qalad marka waa iska waa libdhayaa waa qarsoonaanayaa wuxuu ku dhex qarsoonaanayaa u intaasoo wanaag ayb walidaalika nebigu dadkaa waa weyn waa ka indhallaabi jira khaladaadkaas camal ilduufka kaga dhaco aaaarta qaarna waa soo aroortay dadka ahlu hay-ada ah oo iyaga mujtamaca dhexdiisa sharafta ku leh zallada iyo qaladka sambirixada ka dhacayso in laga laga indhanlayo iyaga marka saxaabadii ows iyo khasraj haddana iyagii baa halis isku galay arrintan darteed marka wax munaafiq soo abaabulo yaa laga yaabaa dad muslimiina inay marka ay isku isku salfadaan dadku waa waxaa ku jira un waa waxa bani aadam ku jiraa ku jiro ayb dhiiladii iyo marka qabiyaaladii baa xoogaa yar la kacday inay isku waa isku sigteen marka nebigaa laakiin kala celiyey iyaguna waa degeen iyaga marka haddii la baraarujiyo qofka hadduu soo noqdo waa fiican yahay ayb laakiin hadduu qofku iska wado un cadowgiisa un mar walba hubka isugu dhiibayo isagana un iska wado taasaa dhibkeeda weyn haakadaa waqaca fi saxiixayni saasaa saxiixaynka ku dhacday anna almuqaawila midka hadalka weydaarsaday lisacd bni cubaada sacd bni mucaadin u ahaa wa hada min almushkilaati tanna waxay ka mid tahay buu yidhi ishkaallada waxyaabaha ishkaalka geliyo ishkaalka keeno allatii ashkalat ishkaal gelisay calaa kaiirin min ahli اlcilmi biاlmaqaazi dad badan oo maqaasida nebiga wax ka yaqaano maxaa yeele fa ina sacda bna mucaad laa yakhtalifu axadun qofna khilaaf ka keeni maayo oo minhum ahlu siyarka ka mida ah, annahu maata inuu dhintay ihra bani qurayda bani qurayda gadaashooda inuu dhintay waqad kaanat caqiba alkhandaq bani quraydana dagaalkii khandaqay ka dambaysay sanadii shanaad wahiya fii sanata hamsin sanadii shanaad bayna ahayd cala asaxiixi uma xadiiulifki xadiiulifkigana laa yushaqu lagu shakin maayo annahu fii ghaswati bani lmusaliq dagaalkooda inuu ahaa dhexdiisa kaadiita wahiya haswat lmuraysiic weeyaan qaala zuhriyu fii haswati lmuraysiic ayuu yidhi dagaalkii muraysi waqad ikhtalafa annaasu dadku waxay isku khilaafeen fi ljawaabi jawaabka can haada ishkaalkan loogaga jawaabayo faqaala muusa bnu cuqba muusa bnu cuqba waxa uu yidhi fii xakaahu albukhaariyu canhu sida uu bukhaari ka sheegay ina qaswata almuraysiic dagaalkii muraysiic kaanat fii sanati arbacin dagaalkii muraysiic baa sannaddii afaraad dhacay wa hada khilaafu ljumhuur kanna qowlka jumhuurku khilaafsanya qowlka yani waa yidhaahdeen dagaalkii muraysiic sanadii afaraad buu dhacay sacd ibnu mucaad ilaa shaka waa joogaa markaas khandaqna sanadii shanaaday dhacday sanadii shanaadowna dhintay eh, sacd ibnu mucaad iyagu saasay ku xalliyeen laakiin jumhuur ahlicilmi waa khilaafsan maxaa yeelay sanadii afaraad zaynaba bintu jaxash maba la qabinba soo ma garan qisadana zaynabaa ku jirto oo zaynabaa nebigu su-aalayoo ka warran ay leedahay waana ummahaatulmu'miniinay ka mid ahayd jazmanna sanadii afraad lama qabinsayna taasaa diidaysa uma fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waxaa maa yanfiyi wax anfinaya maa qaala waxa uu yidhi muusa bnu cuqba liannaha qaalat waxay tidhi wadalika bacdamaa unzila alxijaabu taasi waxay ahayd markii xijaabka la soo dejiyey walaa khilaafa khilaaf ma jiro annahu nazala xijaabku inuu soo degay sabiixata dukhuulihi sala اllahu calayh ali wasalam bizaynab binti jaxash subixi nebigu oo gudagalay habeenkeeda oo yani la aqalgalay zaynaba bintu jaxsh subaxaa ayaa xijaabka uu soo degay waqad sa'ala sala allahu calayh ali wasalam zaynab bintu jaxsh nebigana zaynabuu su'aalay can caaishata buu ka su'aalay fii dalika ifkiga qisadaas ifkiga faqaalat waxay tihi axmii samcii wa basarii araggayga ee maqalkayga waan ilaalinayaa qaalat caaishatu waxay tidhi wahiya zaynaba allatii tiibay ahayd kaanat tusaamiinii ila tartamaysay min aswaaji nebiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga xaasaskiisa xaal ay ka mid tahay yanii xaasaska nebiga midda keliya ee ila loolanto iyadaa ahayd taasaa diidaysa waqad dakara ahlu tawaariikhi waxay sheegeen ana taswiijahu guursigiisa bihaa nebigu uu zaynabo guursaday kaana fii dilqacda bay ahayd fii sanata hamsin bishii yani dulqacda sanadii shanaad xasanadii afaraaday ahayd marka ifkiiga ou dhacay macquul ah, ma noqonayso haddii ifkiiga ou sanadii afaraad ou ahaa see zaynaba loo su'aalayna maba joogto markaas zaynabeeda maa qaala wuxuu yidhi waa buray walam yanjeli ishkaalu ishkaalkiina ma faydin weli buu taagan yahay وأma الإmaamu mxamed isxaaq bn yasaar faqaala waxau yidhi isaga ina غaswaةa bani اlmusطalq kaanat fii sanaةa sitin sanadii lixaaday ahayd qaswat lmuraysiic wadakara fiiha xadiida lifti boona ku dhex sheegay ilaa annahu qaala laakiin wuxuu yidhi can iلzuhriyi can cubaydillahi bni cabdillaahi bni cutba can caaishata fadakara alxadiida qaala faqaama usaydu bnu lxudayr baa istaagay faqaala waxa uu yidhi ana acdiruka minhu rasuulka ilaahay aniga ayaa kaaga kaa garbixinaya ninkaa oo aniga ayaa kaa dhicinaya walam yadkur sacda bni mucaadna maba sheeginba marka dikru sacd ibni mucaad ayaa wahmi ah oo ruwaadda qaar marka ay ku dhex sheegeen ayb usayd waa waxay qisada marka ku timid qaala abu muxamed ibnu xasmin waxa uu yidhi wahada saxiixu kan waa saxiixa alladii laa shaka fiihi shaki uunan ku jirin wadalika kaagaasna cindanaa wahmun annaga agteenna wahmi buu ka yahay wabasada alkalaama fii dalika waa aad buu u fidiyey maca ictiraafihi isagoo qiranaya bianna dikra sacdin jaءa min duruqin صaxaax sacd bnu mucaad imaatinkiisu inuu dariiq saxiixa ku yimid isagoo markaa sheegaya ayb saa buu yidhi marka isagoo saxiix dariiq saxiixa ku yimid sacd bnu mucaad sheegidiisa ayaa haddana wuxuu leeyahay usayf weeyaan waxa idaarta iskale ayb qultu wahuwa kamaa qaala in sha allah waqad waqaca min hada اnamaطi noocan oo kale fi lxadiidi xadiika dhexdiisa wuxuu ugu dhacay mima laa yuqayiru wax aan doorinaynin xukman xukun aan doorinaynin axaadiiu dawaatu cadadin yani sidanoo kale wax aan xukunna doorinaynin oo owhaam sidanoo kale ama khata yaa axaadii badan ku dhacday buu leeyahay qad nabaha annaasu ay baraarujiyeen dadka calaa akarihaa badankeed waqad xaawala bacduhum qaarkood waxay isku dayeen ajiratan lahaa jawaabo ayay isku dayeen fatacasafa markaas bay aad u fogaadeen ayb takalluf iyo tacasuf bay la imaadeen waxaad moodaa marka inuu raalli ka yahay sacad usheegidda lagu sheegay nooc wahmiya inay tahay wakhtigaana inuunan noolayn saxiixaynkana waxaa ku dhacay buu leeyahay jumlooyin sidan oo kale ishkaalkoodu badan yahay oo awhaam ka timid min bacdi ruwaah ayb yaa jiraan buu leeyahy marka way badan yihiin kuwaa markaa de qofka saxiixaynka daalacanaya ama akhrisanayana wuu la kulmaya kitaab badanoo noocaas oo kalea jiraan ay ka mid tahay tazawaja rasuululahi sal l slam maymuunata wahuwa muxrim nebigu maymuuna u isagoo xaj xarman ama cumro xarman ibnu cabbaasaa wariyey saxiixaynkayna ku sugan tahay maymuunana waxay leedahay tasawajanii rasuululahi sal l slam wahuwa xalaal nebiga isagoon muxrim ahayn uu guursaday abuu raafic oo nebiga iyo maymuuno u kala safiir u kala ahaana wuxuu yidhi nebigu wuxuu maymuuno guursaday isagoo xalaal ah riwaayada saxiixa marka tan waa khata ah. marka wahmi ayb marka qisatulifki casharkii horaan aad uga soo hadalnay xadiidkeeda iyo waxaa fiqhi ku jiro faslun qaswat اlxudaybiya dagaalkii xudaybiya duulaankii xudaybiya walamaa kaana dulqacda markay dulqacdo ahayd min asanati saadisati bishii sanadii lixaad kharaja rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuu baxay muctamiran isagoo cumraysanayo fii alfin kun isagoo dhediisa dhexdooda ah qiila waxaa la yidhi wa hamsi mia iyo shan boqol wa qiila wa arbaci mia afar boqol wa qiila wa alaamia iyo saddex boqolna waa kun iyo shan boqol kun iyo afar boqol kun iyo saddex boqol inta kun iyo afartan boqol baana badan oo loo badan yahay kun iyo afar boqol oo nin ayuu la tegey marka nebiga isagoo ku dhex jiro ayuu baxay ayb wa qiila hayru dalikana waa la yidhi waama man zacama qofkii ku andacooday annahu inamaa kharaja inuu baxay fii sabci miatin toddoba boqol oo nin inuu nebiga la baxay faqad halida waa gafay kaas falamaa calima almushrikuuna mushrikiintu markay ogaadeen markaa nebiga madiine wuxuu uga soo baxay inuu cumraysto kacbadii inuu aado cumro uu soo sameeyo ayuu madiine uga baxay markan <clears throat> b